aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa da'yaaray dagaala dinta alle difaaca gaalada ku duula daarahooda duumiya da'yaaray dagaala dinta alle difaaca gaalada ku duula daarahooda duumiya diin laawayal waaye daamiir aan lahayno in la diilo oo la guubo dawa kaale malaahan diin yal waaye daamiir aan lahayno in la diilo oo la guubo dawa kaale laahan jaasuus in la dilo la daldalaan rabaa kolkaasan diirsanaa laabtaydu degaysa jaasuus in la dilo la daldalaan rabaa kolkaasan diirsanaa laabtaydu degaysa Jasus illa dilola daldalan raba kolkaasan diirsana laabta iduu dhagaysa kolkaasan diirsana laabta iduu dhagaysa dabka qaato diriira darajad helaysaan daartii firdowsa mu'minkuu dakayne dabka qaatoo diriira darajad helaysaan daartii firdowsa mu'minkuu dakayne dad yahaw kaaca dinta difaaca gaalada ku duula daarahooda duumiya dadyahaw kaaca dinta alle difaaca gaalaada ku duula daarahooda duumiya dadya kaaca dinta alle difaaca gaalaada ku duula daarahooda duumiya gaalaada ku duula daarahooda duumiya dhallinyaroy dagaala dulmiga ka dhiidhiya cadowga ka dhiiciya hablaheena dhimanka dhaliyaa roy dagaala dulmiga ka dhiiliya cadowga ka dhiiciya hablahayna dhimanka adigoo dhimaana dhiigaga baaxa maxaa uga dhuumane nin kugu yimid adigoo dhimaana dhiigaga baaxa maxaa uga dhuumane nin kugu yimid adigoo dhimaana dhiigaga baaxa maxaa uga dhuumane nin kugu yimid maxaa uga dhuumanee nin dhoof kugu yimid dhaqaaqa dhaqaaqa dhaqso habeenkii dhaaraati ku duula saaliibiga dhooban dhaqaaqa dhaqaaqa dhaqso kaaca ah, habeenkii dhaaraartii ku duula saaliibiga dhooban dhaqaaqa dhaqaaqa dhaqso kaaca habeenkii dhaaraartii ku duula saaliibiga dhooban dhaaraarti ku duula saaliibiga dhooban dhaqaaqa dhalinyaroy ah, cadowga ku dhelmada raasaas ku dhalaalsha dhaafoorada jabiya dhaqaaqa dhalinyaroy cadowga kuda ilmada raasasku dhalalsha dhaafoorada jabiya dhaqaaqa dhaniyaroy cadawga kuda ilmada raasasku dhalalsha dhaafoorada jabiya raasasku dhalalsha dhaafoorada jabiya